بیان بدن ما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiya ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad ee januari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiy waxaan ku eegi doonaa saaxiibyaal warar ku saabsan laasaanood iyo siyaasiyiin ka hadashay oo markaasi mid yahay wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu sheegay dadka reer laasacaanood masiirkooda ay u madax bannaan yihiin wixii dhacayna ay ahaayeen xasuuq lagula kacay dadka shacabka ah waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal wararkii ugu dambeeyey deegaanada shabeellaha dhexe oo ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya uu kaashanaya kuwa deegaanka ay la wareegeen saacadii lasoo dhaafay waraysi ayaan kaga hena saaxiibyaal waxaa kaloo barnaamijkeena qeyb ka noqon maamulka galmudug ayaa ah ku dhawaaqay howlgallo cusub oo ka dhan al-shabaab qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibyaal barnaamijka falanqeynta wararka iyo wixii kaloo soo kordha kusoo dhawaada mar kale somaliyey dadkiisi soomaaliyey wagaagsaxaabyaal barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiya ayaan gudageynaa qeybaha ugu horeeya warar ku saabsan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee gobolada dalka ka socda gaar ahaan shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayaa inoo soo socda hase yeeshee waxaan ku bilaabin al-wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cayga sidoo kalena madaxweyne kasoo noqday maamulka puntland ayaa sheegay in dadka reer laasacaanood masiirkooda ay u madax banaan yihiin wixii dhacaana wuxuu ku tilmaamay inay yahayeen xasuuq lagula kac dadka shacabka ee dibadbax halkaas ka dhigayay dibadbaxyo qaatay ama socday ilaa iyo sideed maalmood ayay magaaladaasi gilgilay khasaare kale doon isugu jira dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay dadka shacabka ah oo soo gaaray ciidamadii booliiska ee maamulka somalilan ka tirsanaa oo dadka shacabka dibadbaxa dhigayeyna rasaas noolnool u isticmaalayay arrimahaasoo idil waxay yimideen kadib markii magaaladaasi lagu dilay mid kamid ah halduuradaha deegaanka kasoo jeeda oo kooxuhu baysanaydileen hase yeeshee wixii ka dhashay dilkaasna waxay ahaayeen wixii magaaladaasi gilgilay ah banaanbaxa dadka shacabka ee maamulka ay kaga soo horjeedaan ayagoona ku qeylinaya in ay diidan yihiin maamulka musabihi cabdi oo markaasi somalilan ka tirsan shacabkaas ayaaba hadaba waxa ay tilmaameen inaysan doonayn inay kusii jiraan gacanta maamulka somalilan dhinaca kale waxaa ka hadlay arrimaha siyaasiyiin badan oo aad uga hadlay waxaa ka dhacay magaaladaasina ay ku tilmaameen inay yihiin wax aada loogu xumaado cabdiweli gaas ayaa kamid ah siyaasiyiintaas oo markaasi sheegay in fikirkiisa uu aaminsan yahay ay tahay in dadkaasi reer laascaanood ay masiirkooda u madax banaan yihiin islamarkaana lagu taageero wax walba ay doonayaan warbaahinta ayuu la hadlay sidoo kale wuxa uu sheegay in muuse bixi cabdi uu sameeyey waxa dadka soomaaliyeed ee aad ugu xumaadeen oo ah in ciidamadaasi ka amar qaata ay markaas uu ku fasaxay dadka shacabka ay laascaanood dibadbax ka dhigayna ay weeraraan eh, arintaasi waa simbol eh, meeshaa waxaa ka dhacay eh, xasuuq shacbi ogow haddee madaxweyne muse biixi shalay dad sidoo kale si nabad ah oo u banaanbaxaya oo lahaa doorashaan rabnaa mhm. ayuu hargeysa ku laynayay marka sanada waxaa tirahdaa baa layidhi nin hooyadii dilay ayada har uma jiido marka dadkaasi dhib weyn ayaa muddo haysatay shan iyo toban sano ayaa dadka oo labeentoodii la dilayay cid baana sheeganaysa inay mas-uul ka tahay iyadu dhulkaasi ay kalimgaraynaysay oo le annagaa xukunno dowladka ah waxaa maanta dadkaas lagu laynayaahay calankii buluugahabay kor u sideen oo ilaahay annagu soomaali baan nahay soomaali baan rabnaa dilka iyo dhibtan hanala ka daayo si biisfula u mudaharaadayeenoo nabada xabad baa lala dhaciya brown waxaan bogaadinayaa dad badan oo reer somalilaana oo isima ka mid yihiin oo culuma ka mid tahay oo gudoomiyaha xisbiga oo mataqaanaa maxaa la yidhahdaa maya uu ka mid yahay ciro uu ka mid yahay ay arrintaa ka hadleen kana xumaadeen dhibta dadkaa lagu hayo arrintan marka sooriya sanaga yacayn anigu fikirka ka aaminsana waxaa weeye dadkaasi masiirkooda ayaa u madax bannaan in ayaga wax ay doonaan hadday doonaan dowlad goboleed gaar ha noqdaan hadday rabaan ciddu doonaan ha ku biiraan hadday doonaan ha noqdaan eh, dowladda dhexe ha eh, hoos yimaadaan dadkaasi in ayaga masiirkooda eh, loo daayo oo la yidhaahdo kaleymkan hadda isku haysadkaahoo ay ku dhibtoodeen aada ugu dhibtoodeen mm-hmm. in yani ayagaa u madax bannaan in masiirkooda la weydiiyo ayagoona ka tashada xaq bayna u leeyihiin in maanta lagu khasbi karo anigaa kuu dowladaynaya mm-hmm. anaa ku xukumaya haddii kan xabad baan yani dabada kaa gelinaya dee sax maaha adduun meeshuu maanta u mm-hmm. iyo meesha la joogo waxaas waa ay dhammaatay marka dadkaasi dhib baa gaartay aada xun waan cambaaraynayna wax hadda ka dhacayo lagu samaynayo waxaan rajaynayaa in eh, caqligu shaqeeyo dadkaasna loo ogolaado masiirkooda allah u naxariistee cali khaliif galayr mhm. eh, wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweye maxamed cali gaas ayuu kaasi ahaa saaxiibyaal dhinaca kalena saaxiibyaal howlgallada ka socda gobolka shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayaa maraya meelo xasaasi ah oo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ay la wareegeen fariisimo cusub ama deegaano cusub oo al-shabaab ay hore eh, ugu sugnaayeen waxaa ugu dambeysay deegaanka masagwaa ee eh, markaasi ciidamada dowladda ay si buuxda lou reegeen markaana dhaqaaqay ugu dambeeyay halkaasi ay ka wadaan iyo soo kalante galgaduud ayadana waxaa ka socda guluuf kale oo ka dhanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ay diyaariyeen deegaano cusub oo markaasi weerar doonaan ciidamadana ku bogaadiyay in howlgallada ay sii laba jabaaraan haddaba waa sargaal ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaan wax ka weydiinay wararka ugu dambeeyey howlgallada halka ay marayaan iyo deegaanada ay ilaa haatan gacantii ku dhigeen alxamdulilah horta masago waaye ilaah mahadda iskale way xasilan tahay xaaladooda waa xasilan tahay wax dhibaatao kama jiraan shacabkuna way ku soo laabay u hayaan dhibaatada jirta waxay tahay nimankaan markii waa layda soo socdaa islahaan dadkii raacday ka dhaqaaqa meesha baxa waxuu hayay isaga waa dhibaato oo ay ku hayaan dhibkay ku hayana kamid tahay marka alxamdulilah insha allahu tacaala laakiin waa laga dulqaadi doonaa haddii ilahay hadda ma waxaa gacanta ku haysaan keliya mase mise waxaa jira deegaano kale oo aad gacanta ku dhigteen oo al-shabaab aad ka saarteen waxawaaye shaqadu waa heeg meeshan waxawaaye waxaa lagu socdaa si oo ciidannimada dhib ciidanka ah ciidanna waad garan kartaa meeshuu uh-huh. qabto inuu amnigeena sugo shacabkeena uu xasiliyo meel alaal meesha u dhaqaaqayo kuwa ku xigana sidaasoo kaalaga rabaa inuu u sameeyo marka qorshahaasuna way jiri doonaa insha allahu dhaqaaqaas xaalad milatariyaa layidhaha marka dhaqaaqaana laysuma sheego abdulad og tahay laakiin waa jiraysaa in la dhaqaaqi doono insha allahu annagu mana joogsan doonno insha allahu inta gabar amba aabe amba sheega hooyo dhibaataysan ay nimankaan ay kor taagan yihiin insha allahu maka heli doono waa laba taaganah marka si aad gacanta ugu dhigteen masegawaay ma dhaqaaqin oo deegaano kale lama wareegin ilaa hadda wallaahi dhaqaaqaas waa jiraya insha allahu dhaqdhaqaanu ma jarayso waxaanu sadexnimo waxay ahday inaan shaqayno shaqay ahaayeen nimankaana dhibaatada qabarinta shacabkaana adduunqaaday ahday shacab soomaaliya meel walba joogan waan adduunqaadaa insha allah waxaan haynaa ama soo gaaraysaa warar sheegaya in al-shabaab ay dadkii si qasaba kaga barakicinayaan ceelleer iyo deegaanada hoostaga sidoo kalena ay damiyeen matooradii ceelishii biyaha iyo korontada marka xogtaas mid ii soo gaartay idinku Eh, nimankaan ma bilaabin ba hadda dhibaatadaas hadda maysan bilaabin eh, markii dagaal lala galay oo dhibaatada ay shacab ku haayeen ay isaga la dareemay lala dagaalamay oo shacabka iyo ciidamada dawladda oo iskaashanaya ay dagaal ku bilaabeenba waxay bilaabeenba inay dadkii ay dilaan ay ceelasha gubaan ay isaga dadka barakiciyaan horba ay ku sameeyaanay bilaabeen wax bilaab maaha waxa adoon lagu bilaabay maaha waa waxay hoohay isaga ay soo haayeenba hoohay waayaa haddan dambaba ay haayeen waayo adoon ka bilaaba meel walboo la tagana meel walboo la soo dhawaadaana dadkii waxay leeyiin ka dhagaha ka baxa waa barakeeyahayaan marka alxamdulilaahi waa hawshaas waa waa waa shaqadoodii shaqadoodii waayo marka alxamdulilahi insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaan in eh, waxaha isaga maalmaha soo socotana in dhibaata la kor qaadi doono meel naga horeysa insha allah celeer waa deegaan muhiima ah. al-shabaab shan iyo toban sano ayay gacanta ku hayeen marka haddana waa inay ka la soo warinayaa mar haddii deegaankii uu faaruq yahay oo al-shabaab ay ka baxeen goormay u dhaqaaqi doontaan celeer iyo masagawey bay falmida hayeen waxay hayeen waay magaalooyinka ay ku hayeen gacanta shan iyo toban sano ay ku jirtay gacantoo ku jirtay kamid aheeday waxaan baa ku jeedinayaa shacabka soomaaliyeed inay iska kiciyaan nimankan diinta beenta oo aan sal iyo raad lahayn la yimiday oo ummadda ku hayo been ugu sheegaye ilmaha muruqsaa iyo isaga dadka oo maatada aan diinta basal ku lahayn u akhriyaye inay marka isag eh, dadka ay fahmeen iskale dul qaadaan eh, ciidamada dawladda iyo isaga la ay kaastaan waxaan u baahan lahaa marka in waxaan waktigooda dhammaaday waktiga oo waxaa la gaaray isaga ay fashilmayeen ay ku fashilmeen marka waxaan rabnaa inay iska dul qaadaan ciidamada dowladdana ay garabtay anu baaqaya insha allah shacabka soomaaliya kaasi waxaa mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoog dalka ee ku sugan farima hore ee dagaalka oo idaacadda kulmiye ugu waramayay wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda gobolada dalka gabihii gabagabay barnaamijka ah, falanqeynta wararka ah, idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ayaan isla soo gaaran saaxiib yaal haatan soo dhawaada xubintii kaalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso isbitaalka daweynta cudurrada wadnaha ee horjoog ee dhaktar cabdirashiid sheekh yuusuf ka furay waddada danwadaagaha kuna degan iskuulka jabuuti waxa uu soo kordhiyey baaritaanada wadnaha oo casri ah iyo qalab caalami ah oo lagu furo xididada xihan ee wadnaha aryaada kale maaney inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa war cabdullow aan baraneno barbaaro bayaanu cadde aan baraneno barbaaro bayaanu cadde warlamba meelibuugtuu si belbelaase bayanu addeeye waa booli cunaha benlowgiya tuuga dagaalka bilowda miyay ka bukaan belada la ceyrsha miyay ka bukaan barada xorowday miy ilaahay ka bukaan war cabdullow waa berigii u horrayso bulshada xamar weyne bad guuxaysa maqlaanoo runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso buskud suuq laga iibsho runtii bay ka bukaan waa berigii u horrayso gabdhabaati gateenoo runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso biyo oon lagu gooyo runtiibay ka bukaan war waa berigii u horrayso nin been sheegahayaa runtiibay ka bukaan bulshada uu ku canaantay waa berigiinka horoyd raadiyow odka baa i bokool kalamaanka bahaaso runtilanka baguu war kalamaanay eh. bini'aadanka nooli runta waa ka baqaayoo beenta waa ku dhaqmaaye eh. waa berigii u horraysiya buuqaan aydun wadaan iyo maxaa keenay burhaanta ama kii cadowga la baxsanay eh. waa umuda in beenlow iyo tuug ay bukanhayiin ar waa berigii u horrayso gobolkeenna banaadir shaah bageesa la keeno runtii waa ka bukaan war waa berigii u horraysay suuq bakaaraha weyntad ku beec mushtaraane ma runtaad ka bugtaan war berigiin ka horraysay baraaka daashlika waali runta ka bugdaana war waa berigii horrayso dad sawaarma barteene eh. ma runtaad ka bugtaan waar waxba buuqin ah. nin balaayaa abuuray barhkiisu ka gurtaa war waa berigii u horraysay balada uunka dhibaysa ceeldheer ay ka baxaane eh. ma taasay ka bukaan war waxa ay ka bukaanba eh. waa beladaa wax dhibaaya war waxay ka baqaan ah. waa beladii uunka dhibaysay inuu qayrbaddelaaye ah. baroortooda u daaya saasa baasugujoon wadidaanna war waa berigii u horrayso al-shabaab in la buurto dadka qaar ka bukoodo laakiin ta ay badiyaane maxaa bogsiiyo tolow dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa oo kaalay shabaabka la buurtay miyay ka bukaan beledka xoroobay miyey ka bukaan bulshada israacday miyey ka bukaan war hadalka waa badiseene beledii wakhti dheer bulshadeenna dhibaysay inay baaqi ahaato baahdo oo baryaraagto dad inuu u bogaayo anigu waa ka baxnaa warbalayda aan sooxidhe bushigii bulshadaaynahay beriga in laga baxo dadka kala hawana qalbigay ka bukaan war waxay ka bukaan ayuunbay ka bukaani bugtadooda u dhaafa aryaa war badanyow ku diline shalayaa maantahay sheekaadii shabaabka wax wal nooga sheeg shalayaa maantahay sheekaadii shabaabka wax wal nooga sheeg warma shabaab aan dabargoyne allayleh hoy aan dabargoyne allayleh hoy dhammaan ina soo dareersha haya laakiin sida loo dabargoonayo layska waraysto soo maa war xaggee loo degdegaa weli dawladd isma baranin miyaa ka wadaa waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha war hala dagaalama ma xumee laakiin laakiin kulaha samigay cabdulla waxa uu yidhi eh adow nintaagaanun wax toosii hayn eh. hadow teegay mooxow teera eh. nintaagaanun wax toosii eh. hadow teegay mooxow teera hase yeeshee kasto walow arrintu balse laakiin war laakiin dulayman oo dhaaftanatii oo lug ilama noo goytiya falanqeeyo kaloo dagaalka ka faallooda wuxuu yidhi shabaab inay shacabka dhibeen oo la nacay dagaalkan looga adkaanaya way muuqataa laakiin war falanqeeyo kaloo arrimaha siyaasadda mustaqbalka ka hadlay wuxuu yidhi ah. haddii shabaab laga ka adkaado waxaa shaki geli doona ah. doorasho hor iyo xalaali inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadiyadda dalka ah. shabaabaa qayb ka aha miyuuna leeyah war unukora ku waraabanay usuun hoose ku waraabayee leeya war maxaad ula yaabaysaana afayeenka shabaab calidheeraba wuxuu dawladda ku eedeeyey ah. inay xaquuqal insaanka iyo xorriyadda saxaafadda meel uga dhacaysee aryaadna axaad ula yaabaysiinhay inuu run sheegaayo ma dhici karto war amiirka shabaaba warbaahinta ka codsaday inay waraysi ka qaadaan wuxuu yidhi eh. siyaasiyiinta soomaalida eh. inaysan ballan lahayn waxaad ku ogaan kartaa eh. madaxweyne xasan shiikh hadda markii la dooranayey wuxuu ololaha ku soo galay soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la ah isla markii la doortayna dagaal buu nagu soo qaaday aaway soomaalida heshiiska annaga soomaaliin ma nihimiya muxuu dagaalka noogu soo qaaday uu yidhi war waayaabe amir ah. iyo soomaali maxaa iska galay war weligayba amiir abdalle iyadoo laylay dheegi jari aryamadayow cabdalle waa cabdulle xaad iga rabtaa aniga war kalemaanay waa iska buuqaysaane ah. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ummadda ka codsaday ah. inay u hiiliyaan alla ilaahay weligay aniga maanta ka hor madaxweyne hiiligama codsan yaa inti nin dhibta lamama dhibtay hawshaha layla qabta miyau yidhi war madaxweynaha puntland siciidan inta ood cabdilla soo xigto muxuu u dhihi waaye haddan waxaan lagu heshiin hadow lagugu hilima oo madaxweyne deni bashirib bau bilaabay war kalemaanay waxba laydiinma sheegi karee warka hayga qasinine madaxweynuhu wuxuu yidhi walaalaha soomaaliyeedoo waxaad iigu hillisaan dalkeenna cadowga aafeeyey inaan ka badbaadinno wuxuu yidhi aniga waxayga go'aan haddana dagaalka shabaab haddaan u midownana ah! wakhti yar oo kooban baan uga sifaynaynaa dalkeenna waxaana ii muuqda mustaqbal barwaaqo iyo horumar iyo nabada waxaan idinka codsanayaa maanta inaad iigu hiilisaan badbaadada soomaaliya waa runtiis madaxweynaha waanan u hiilin lahaaye ah! laakiin nimaan xil loo magacaabin muxuu qaban karaa horta aan idin weydiiye ah! taraankii ma buuxsame war madaxweynugu wuxuu hadda ka hor yidhi waxaad maanta weyda birri baad helaysaae aan u midowno sidaan dalkeenna cadowga uga saari lahayn war madaxweynuhu wuxuu yidhi sanadkan bilowdee aayoaddexdaa wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sanadkii soomaaliya shabaab ka xorowday wuxuu noqon doonaa sanad soomaalida dayntii laga cafiyo wuxuu noqon doonaa sanad la dhammaystiro dastuurka qabyadaa wuxuu noqon doonaa sanad waxbarashada la hormariyo wuxuu noqon doonaa sanad la habeeyo dhaqaalaha soomaaliya sidaalkanwalsiingodeka daray war soomaaliya shabaab hadday ka xorowdo qof kastaaba meeshuu doonuu beer ka falanaya mushkulo iyo dhaqaaladarrana ma jirayaan anigu bilowaad miyaan aqaanaahoo baahi lagama waaye eh. ayadoo shabaab laga xorhoobay baa dadayni weyddiisan doonaane ogaada <laughs> ilmo kiifiawina aadii hore guristee ku horayta war anu waxaan ka baqayaa iyadoo shabaab laga xoroobay inaan arko eh. daddaha iyo hay-aduhu macaawinaha nala soo gaadhaan afkaaga allah ku naqo war kalemaani war mahaysaane madaxweynuhu wuxuu maanta booqday eh. ciidankii elitariya laga keenay oo xerogoordan la dejiyey taliyaasha ciidamaduna goobjoogay ahaayeen war ciidanka tiradooda markaan arkay waxaan rumay rumaystay shabaab waa taariikh ciidanka tiradiisa markaan arkay amniga soomaaliya admis waa kala wareegaynaa bisha disembar waan rumaystay war sanadkii la soo dhaafay laba dagaaloo saamayn leh ayaa adduunka ka qarxay war cabdikuusow dagaalkii labaad ee adduunka ma aadan joogine maxaad u dambaabaysaa war inta dagaal ee adduunka ka dhacday miyaa la tirin karaa war dagaal la tiriya sanadkun gudaajabableer walakooba mawma ee eh? meega islaamadoo dariska isgalee no shalreebi war warka way iga dhex labada dagaal ee adduunka sanadkii la soo dhaafay ka qarxay waxay yihiin dagaalka ruushka iyo yukrain dhex iyo midka soomaaliya iyo shabaab labaduna weli waa socdaan warwar ma haysiinoo soomaaliya waxa soo gaaray baa la yidhi macaawino ay soo dhiibtay yukrain marka yukrain oo dagaal culus ku jirto ruush la dagaalamaysa hadday soomaali u damqatay oo macaawino noo soo dhiibtay kuwa nabadda haystoo iska kaana daawanaya maxay yihiin warhankoolow bin salmaan dhagahadalka ka jooji warnamiya war mahaytana gudoomiyaha baarlamaanka sheeada madowe shirka dib u heliisiinta oo koonfur galbeed gudoon magadhowi war madayow ma dagaalkii dhacay baa magdhow laga bixiyey war megeshi megeshida ma goradaa guddagabangaaba ee walla magacaabay bilishandiyeena war humowlikuwaaya ku dhii doonta koonfur galbeed war madayow war mahayside guddiga wuxuu ka kooban yahay toddoba xubnood waxaana guddoomiye u ah yuusuf xasan isaaq xubnaha guddigana waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare war cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare ma koonfur galbeeday ka soo jeedaan war ayga dhex gelin xubnaha kale waxaa ka mid ah brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxido gudoomiye ku-xigeen ah eh. doctor cabdirashiid xaaji xasan eh. ibraahim cabdulqaadir maxamed eh. iyo maxamed ibraahim barre war mucaawanada yukrain xaggee la dhigay jawaan miyaad sidataa war idinka fadhaa kuwaali doontaan ama sa'aadii aan giibii doontaan madaxyo waa kaa shakiyey kaamka lanwiin mabooro miyaad gudoomiye ka tahay war ilaa maalintii dagaal ku bilaabmay ah. yukrain baa idin caawinaysaan maqlaaya waxna nagama soo gaadhin war hasan aadan oo heesa hota kahor wali baarey tuuhaanen iska hirinaanen ay lashal hirney isin hertaan widaay war madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi xaaladda laascaanood xal siyaasadeed iyo mid dagaalabadaba tii lagu dhammaynayo diyaar baan u nahay guuaawar xaaladda laascaanood somalilan bay u taale maxaa idinka galay idinka wargaboosow siciidani wuxuu yidhi s c buntland bay ka mid tahay qaatumana yay ka mid tahou yidhi gabosow ragii walsiinkudhihi lahay mataa tarhiileenga lasiinyaaba gudoomiyihii s c xagla toosiye ururada tartamaya somalilan buu kamid yahay ma xaaladda laascaanood toosiyahe war jaranjarada ninku meel gaaro waa laga dhaxlaa qorallah u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi markuu wiil ku guro naarta iyo gododka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaa wariirii madi wal halaas wereeriyeen lijade <laughs> waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxa ay qayb tahay in barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta ku kulmi doona sidaas iyo Thank you.